رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة عقيب الطهور درسigeenii xalay xadiidkii cali bn abi طaalib radi allahu canhu ee u dambeeyey baabu salaati الضuxى meesha uu leeyahay yafsilu bayna kulli hintayni biاltasliimi cala almalaa'ikati اlmuqarabiin wاlnabiyiina waman tabicahum min almuslimiina wاlmu'miniin hadalkaas sidaan marnayba bacdu ahlilcilmi waxay ku fasirayaan yafsilu bayna kulli hintayni biاltasliim salaamo naqsiga bay ku fasirayaan oo laba ragcadood markuu tukadaba inuu ataxiyaadsanayay ka baxayay markaas marka tasliimtan malaa'igta muqarabiinta la salaamayo waxay marka ka dhigayaan saan ka dhignayba salaamo naqsiga salaadda lagaga baxayo laakiin hadalkaas waxaa diidan culimmada qaar ka mid a ah, sida alxaafid almunaawi iyo sheekh albani iyo caliyin qari waxay leeyihiin waxaa fiican in laga dhigo attaxiyaadsi oo attaxiyaadsiga ayaa waxaa ku imaanaysa salaan la salaamayo malaa'igta iyo nebiyada iyo muslimiinta attaxiyaadkay ku timaadaa oo dee waxa weeye assalaamu calayna wa calaa cibaadi illaahi alsaalixiin wa calaa cibaadillaahi asaalixiintabaa waxaa soo gelaya nebiyada iyo malaa'igta iyo mu'miniinta iyo muslimiintaa soo gelaya marka yafsilu bayna kulli intayni bitasliim bimacnaa laba ragcadood markuu tukadaba wuu ataxiyaadsanayay waa ee salaaduu ka baxayay maaha intuu atixiyaadsado wuu haddana istaagahaya sidaasaa laga wadaa bay leeyihiin si xadiidka riwaayaadkiisu isu waafaqaan intaasi waa baraarujin waa baabu salaati salaadiibuu baabu yahay caqiiba tuhuuri dahaaro qaadashada gadaasheeda la tukado yacni ruuxu markuu tahaaro qaato markuu weysaystaa laga wada markaad weyse qaadato oo weyseqaadka aad dhammaysato salaad meeshaa ku jirta oo sunnoo la tukanayo can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi libilaalin bilaal wuxuu ku yidhi cinda salaati subxi salaada subax agteeda markuu salaada subax ka baxay kadib ayuu nebigu wuxuu ku yidhi yaa bilaalu bilaalow xadinii iiga waran biarja camalin camal midka loogu raja badan yahay eed ugu raja badan tahay camalkaasoo camiltahu aad samaysay fil islaami islaamka dhexdiisa aad ku samaysay camal intaad muslimka ahayd aad samaysay midka agtaada ugu raja badan ii sheeg buu nebigu kuri sal lay slm maxaa yeelay fa innii anigu buu yidhi samictu waxaan maqlay dafa naclayka kabahaaga shanqadhooda bayna yadaya hortaydaan ka maqlay fi ljannati jannada dhexdeeda dafiga waxaa la yidhaahdaa bimacnaa alxaraka alkhafiifa dhaqaaq yacni fudud shanqadhiisa ayaa waxaa la yidhahda dafiga samictu waxaan maqlay dafan calayka labadaada kabood shanqadhooda ayaan maqlay bayna yadaya hortayda filjannati jannada dhexeeda jannada markaan tegey hortayda waxaan ka maqlay kabahaagii shanqadhooda ee muxuu yahay camalka ugu rajo badaneed samaysay agtaada loogu rajo badanya qaala markaasaa wuxuu yidhi bilaal maa camiltu ma aanan samaynin camalan camal camalkaasoo arjaa ka rajo badan cindii agtayda looga rajo badan yahay annii anugu Ah, arja looga rajo badanayo cindii agtayda annii min annii anugu lam atatahhar ma aana dahaaro qaadanin duhuuran dahaaro qaadasho fii saacatin wakhti oo min leylin habeen ah aw nahaarin maalin ah ma aana dahaaro qaadanin ilaa haddaan dahaaro qaato sallaytu waan tukan jiray bidaalika atuhuuri dahaaro qaadashadaa waxaan ku tukan jiray maa kutiba lii wixii la ii qoray oo alla ii qoray an usalliya inaan tukado ayb maa camiltu ma samaynin buu yidhi camalan camal oo arjaa ka raja badan cindii agtayda annii anigu lam atatahar inaanan tahaaro qaadanin tuhuuran dahaaro qaadasho fii saacatin wakhti oo min leylin aw nahaarina ilaa haddaan dahaaro qaato sallaytu waan tuka jiray bidalika tuhuuri maa kutiba lii wixii la ii qoray an usalliya inaan tukado ayaan ku tukan jiray macnaa yacni wixii ilaahay uu ii qadaro oo salaad ah ayaan ku tukan jiray markaan dahaaro qaataba oo aan dahaarada gadaasheeda aan tukan jiray maa kutiba lii an usalliyadaasi waxaa soo wadagelaya salaadaha waajibka iyo salaadaha sunnadaba yacnii markaan dahaaro qaato ama salaad waajiba markaa taagan baan dahaaradaa ku geli jiray ama haddayna markaa salaad waajiba jirin salaad sunna ah baan ku tukan jiray mar kastoon dahaaro qaatoon weyse qaatana saasaan samayn jiray muttafaqun calayh xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa salaad sunnaa oo ka mida salaadaha sunnooyinkaa oo dhacda markuu ruuxu weyse qaato mar kastood weyse qaadato salaad sunnaa inaad tukataa fiican oo fadli badan macnaha waxaa kaloo uu tilmaamayaa fadliga ay leedahay salaadaas oo inay ka mid tahay asbaabta jannada lagu galo baabu salaati اlistikhaarati khayr weydiisiga salaadiisii ayuu baabu yahay salaadanina waxa weeye waa xilliga aad inaad shay aad qabato doonayso muhim ha ahaado yuusan muhim ahaanin sida xadiidka daahirkiisa ka muuqata laba arrimood baa la shameeyaa ciddaad ra'yi ku tuhmaysana waa lala tashadaa allana tabaaraka wa tacaala inuu sida khayrkaa ku waafajiyaa la weydiistaa marka markaad alla weydiisanayso arrintan aad damacsan tahay khayrkeeda inuu ku waafajiyo salaad la tukan iyo qaabka loo ducaysan bay yay ku saabsan tahay salaatulistikhaara taasaa la yidhahda ayb salaaddaa istikhaarada ah wuxuu leeyahay alxaafid alciraaqi calayhi raxmat ullah cid culimmada ka mida oo waajibnimadeeda sheegay ma jirtuu leeyahy yani waxaa laysla ogol yahay inay sunno tahay salaadda ayada can jaabir bn cabdillaahi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu ahaa yucallimunaa midna bara alistikhaarata khayr weydiisiga fil umuuri arrimaha oo dhan dhexdooda arrimaha dhexdooda kullihaa dhammaanteed kamaa yucallimunaa siduu noo bari jiray oo kale assuurata suuradda oo min alqur'aani qur ka mid yacnii istikaarada wuxuu noo bari jiray sida uu noo baro suurad qur-aanka ka mida ah. bimacnaa ihtimaam iyo mudnaan buu nebigu siin jiray inay dadku bartaan salaadda istikaarada oo sida dadka qur-aanka loogu laqinoo loo baro oo loo fahansiiyo buu dadaalkaasoo kale ku bixin jiray nebigu sal lay slm ayib yaquulu wuxuuna dhihi jiray nebigu sal lay waslam idaa goortii hamma uu hamiyo uu doono waah axadukum midkiin bilmri arrinka falyarkac ha rukuuco bilmri arrinka waa arrinkee dee waa arrinka ruux walba ku taagan waah waa kala duwan yahy ma ganacsi baad rabtaa ma guur baad rabtaa ma safar baad rabtaa yacni hawl aad ku dhaqaaqi rabto waah hawl waajiba maaha markaas hawl waajiba ma ah leanna shayga waajibka ee sharcadu kugu waajibisay istikhaaro ma leh laakiin waa laba shay oo sunna ood kala dooranayso allow kanaa ii khayr badan mise kanaa ii khayr badan ama laba shay oo mubaax oo bannaan ood u istikhaaraysanayso kanna waa ii bannaan yahay kanna waa ii bannaan yahay ee allow keebaa ii khayroon ama ma ahee yacnii muxuu ahaayey waxaysan noqon karaynin oo istikhaaro geli karin iyadana shay xaaraam ah laba shay oo xaaraama ilaahu kii khayr la iwaafaji maya shay xaaraana iyo shay bannaanna ayadana yani ilaahu kii khayra iwaafaji ma itimaado leanna muxaramaadku ma galaan baabka isaga fii xuduud waxyaalaha mustaxabaadka iyo waxyaalaha mubaaxaadkaa xuduuddaasi aad kala dooran karto khiyaarku geli karo ayay istiaaradu gashay idaa goortii hama uu damco axadukum midkiin bilmri arrinka uu damco falyarkac ha rukuuco rakcatayni laba ragcadood ha tukada waay min hayri alfariidati oon waajib ahayn oon waajibka ahayn maxaa laga wadaa labada ragcadood waa inay sunno yihiin ama laba ragcadoodood u qasadayood arrintaa ula qasatay ha noqoto ama laba ragcadoodoo sunno ahoo sunnooyinka kale ka mida ah ha noqoto waa inayna waajib ahayn yacni waajib baan tukaday kadibna istikhaaran ka dhiganaya waa ducaysanaya maya min hayri alfariidati waay ayb uma kadibna labada ragcadood markuu tukado liyaqul ha yidhaahdo allahuma allahyow innii anugu astakhiiruka khayr baan ku weydiisan bicilmikaana kugu weydiisanaya ogaanshahaaga aad wixii khayr iyo wixii shar iyo sida khayrku u kala fiican yahay ogaanta aad ogsoonta oo cilmigaaga ayna waxba ka hoos baxsanayn kaas sababtiisaan kugu weydiisanaya yani waxa weeyaan adducaa'u bisifaati اllahi waay lianna cilmu اllah waa sifa min sifaatihi marka sifadaasaad ilahay ku baryaysaa wa waas'aluka waxaan ku weydiisanayaa min fadlika fadligaagaan wax kaa weydiisan alcadiimi ee weyn ah, astaqdiruka dheh waastaqdiruka karitaan baan ku weydiisanayaa biqudratika awooddaada sababteed adigaa awood leh ee waxaan ku weydiisanayaa hawshan aan qaban rabo inaad awood ii siiso saas way macnaha ood karitaanka aad inaan karo oon awoodo inaad igu kaalmayso wa as'aluka waan ku weydiisanayaa min fadlika fadligaaga ayaan wax kaa weydiisan alcadiimi ee weyn maxaa yeele fa innaka adigu taqdiru waad kartaa wax kasta walaa aqdiru aniguna ma karo addoonka daciifkaa baana waa ilaahay oo loo sugo awood kaamila iyo addoonka oo ka tajaruda sheegasho uu awood sheeganayo allow anugu waxba ma karo waxaad ikarsiisa mooye laakiin awoodoo dhan adaa iskale wa taclamu waad og tahay walaa aclamu wax ma ogi yacni mawaaqic almasaalix wa mawaaqic almafaasid shar iyo khayr maxaa ah cilmigaaga wax walba koobay aniguna wax kala garanayo waxaan garanayo waa waxaad adigu ifahansiisa ama garansiisa wey wa anta adigu allow callaamu lquyuubi waxyaabaha qarsoon ee naga maqan midka aad u ogsoon baa tahay oo wax yacni qarsoon iyo wax muuqdo iyo midna uusan isaga aysan u kala gedisnayn allahuma allahayow in kunta haddaad tahay taclamu mid og waaba tahay anna haada alamra arrinkani khayrun inuu khayr yahay lii aniga fii diinii diinkayga dhexdeeda inuu khayr u yahay wa macaashii noloshayda dhexeeda inuu khayr u yahay wa caaqibati amrii arrinkayga cidhibtiisa dambe ama adduunkayga ama aakhiradayda cilibteeda dambe iyo dhammaadkeeda inuu khayr u yahay haddaad og tahay oo mase qaala wuxuu yidhi caajili amrii arrinkayga kiisa degdegaya wa aajilihi iyo kiisa dambeeye ee dib dhacaya inuu khayr u yahay haddaad ogsoon tahay faqdirhu lii allow ii qadar wayasirhu lii iis fududee allow xaggaaga iiga qadar oo ii qoondee kadibna markaad ii qadarto ii fududee samayntiisa uma kadibna baarik barakee lii aniga fiihi dhexdiisa ii barakee kadibna ilaahu khayr badan iga sii yacni ii qadar samayntiisa iyo fulintiisa iyo ka guulgaadhidiisana ilaahu ii fududee markaan helana ilaahu khayr badan iyo barako badan iga sii sidaas ayb wain kunta haddaad tahay allow taclamu mid og anna haada almra arrinkan aan damacsana sharun lii inuu shar ii yahay sharun inuu shar yahay lii aniga fii diinii diintayda dhexeeda inuu diintayda dhibayo wa macaashii iyo noloshayda dhexeeda inuu shar iyo dhib ku yahay wa caaqibati amrii iyo arrinkayga cidhibtiisa dambe waa dhammaadka iyo khaatumada arrimaha wa ow amase qaala wuxuu yidhi caajili amrii arrinkayga kiisa degdegaya wa aajilihi iyo kiisa dambeeya haddii aad og tahay allow inuu shar ku yahay fasrifhu shayga aan damacsanahay allow leexi oo iil cannii aniga xaggayga ka leexi isaga iga leexiyo iga du wasrifnii anigana ileexi canhu xaggiisa ilaahuna kala duu saas way macnaa midka hore muxuu yahay midka hore waxa weeye shaygii lafahaantiisii allow iga leexiyo iga foge ka labaadna muxuu yahay aniga lafahaantaydiina allow ileexi marka na kala duu way macnaa ayb waqdur qadar lii aniga ii qadar alkhayra khayrkii ii qadar marka xayu kaana meel alla meeshuu yahay yani waxa weeye e, gabadh mucayanaad rabtaa inaad guursato mialahaan kaba soo qaad waxaad leedahay ilaahu heblo guurkeedu haddaad og tahay inuu khayr ii yahay hadduu shar ii yahay saasaad leedahay marka hadduu shar ii yahay allow guurkaasi iga leexi anigana ileexi kadibna khayrku meeshuu yaallo ii qadar oo maxay ah mid kaloo iga khayr badan inaan guursado ganacsiga hebel ah waqdur liya alkhayra xayu kaana kan hadduusan khayr ah ii ahaynood iga leexisay meesha kalee khayrku ku jira allow ii qadar waay badiilkii way marka waa badiilkii kaaka lagaa leexiyey badelkiisii way marka haddii uusa khayrku ku jiro inaan iyadoo dhanba aan ka tanaasulana oo iyadoo dhanba aan ka baxana dee khayrku markaa wuxuu ku jiraa in lagaaba xidhaba oo baabka badhnaba lagaa xidho ayb waqdur lii allow ah ii qadar alkhayra khayrkii ii qadar xayu kaana meel alle meeshuu yahayn uma kadibna ardinii bihi igu raaligeli igu qanci ah, ile marbaa waxaa jirta wax rabtay uun inta lagaa leexiyooo adigii lagu leexiyooo wixii lagaa duwo oo khayrkiis meeshuu jirayee kale laguu wado oo haddana weli qalbigaagii uu la sii jiro oon middii hore lagaa leexi oo raalliba matid maba qanacsanidba kii ilaahay kaa leexiyey baad weli daba joogta marka umma ardinii bihi kan aad ii qadartay eed i waafajisay allaw igu qanci waayo oo qalbigayga ku deji saas way macnaha qaala wuxuu yidhi nebigu sal lay waslam wayusami wuxuu magacaabayaa ruuxu xaajatahu dantiisuu magacaabaya rawahu ljamacatu baa warisay ilaa musliman mooye xaajatahu maxaa laga wadaa allaahumma in kunta taclam waay in kunta taclamu anna haada almra meeshaasaad gelinaysaa xaajadaada xaajada iyo dantaada amriga meeshay ku jirto intaad ka saarto baad gelinaysaa waxaad leedahay allaahumma in kunta taclamu anna asafara maalan anna asafara ilaa mambaasa khayrun lii saasee anna azawaaja min fulanata khayrun lii sharun lii wahaakada yacni anna altijaarata fi lmajaali alfulaani wahaakada meeshaasaad marka gelinaysaa xaajadaad ee maaha wayusamii xaajatahu markaad arrinka soo dhammaysaad yaa dantaada dib ka sheegaysaa maaha kelimatlamri meeshay ku jirto halkaasay xaajadaadu gelaysaa ayb laakiin haddaad cajami iska tahay sidee noo kale waxaad u baahan tahay wadaad carabiga yaqaana intaad u tagto inaad tiraado war waxaasaan rabaa niyo bal ii carabiye meeshana ii geli marka inuu kuu carabiyeeyo waxaad rabtayo markaad u sheegato kadibna meesha kuu geliyaad u baahani saas weyaan ayb ya haddaan qalbiga ku haysto oo anna haada alamrada aan isaga niyoodo waxa qalbigayga ku jira ka warran buu xadiidku wuxuu yidhi nebigu sal lay wasalam wayusamii xaajatahu waa nas hadday keliya niyada lagu kaaftoomi karo iyo inna haada alamradaas oy ku filan tahay wayusamii xaajatahu laynama dheheen marka laabudda min tasmiyati alxaaja dantaada waa inaad sheegto ayib xadiidkaasi marka waa xadiidka ducaa ulistikhaara ku soo arooray su-aasha jirtaay marka waxa weeye ee ducadan goormaa la akhrinaya laba ragcadood hala tukadaa layidhi ma salaada dhexeedaa lagu akhrin waa taxiyaadka gadaashiisa mise salaadda markii laga baxo labada ra'yoba culimada qaar baa qaba laakiin xadiidka daahirkiisu wuxuu xoojinayaa qolada qabta salaada marka laga baxo kadib oo uu labada ragcadood ka baxo ayuu ducaa ulistikhaara akhrinaya xagee laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa uma liyaqul soo ma dhih falyarkac rakcatayni min hayri alfariida umma labada ragcadood kadib waa marka markaad ka salaama naqsatood salaadda ka baxdo kadib ayaa ducadan ahrinaysa adoo salaadda ka baxay macnaha ee gudaheeda ma aha sida raajix saasa daahirka xadiidka ka muuqa qodobka labaad ee isagana baraarujinta mudan waxa weeye caajila amrii wa aajilihi shaki waay aw qaala yani wuxuu ka shakisan yahay raawigu ma wuxuu yidhi yani e, fii diinii wa macaashii wa caaqibati amrii muyuu yidhi mise wuxuu yidhi caajila mrii wa aajilihi caajili amrii wa aajilihi miyuu yidhi mise hadal ka horreeyuu yidhi maadaama shaki ka galay buu labadiiba keenay marka saas daraaddeed awdu waa shaki waa shaki adiga marka mid baad isaga kaaftoomi karta midbaa isaga kaaftoomi karta ayib leanna muhimmaddii iyo macnihii waa gudanaya ayib markaad istikhaaraysato oo aad istikhaarada dhammaysato seed ku ogaani wixii inuu khayr kuugu jiray in kale in lagula rabo iyoanaan lagula rabin dadka intooda badan caamada waxaa ka dhadhacsan inta lagu yimaadaad ku riyooni markaasaa wax lagu dhihi doonaa muxuu ahaayey sidaa iyo sidaas yeel marka badankood riyay sugaan arrintaasina sax maaha meelay ku soo aroortay ma jirto riyaa lagugu tusi doonaa sida kuu fiican marka aslan sax maaha way dhici kartaa oo mubashiraadka hadhay sida xadiiska nebiga kusugan sal ly wasalam oo mu'miniinta ilaahay khayrka uu ku tuso waxaa ka mida iyo wanaagga oo qaybka loogu sheego marar fara badan riyadaa ka mida ah. laakiin riyadu sidaan mar kaleba soo tilmaanay dhammaanteed kama wada timaaddo malaa'igta saddex waay mid malaa'igtay ka timaaddaa oo inta badan khayrkaa waa oo malaa'igtaa qalbiga kusoo ridda oo ruux habeenkii u sheegta midna shayaadiintaa keenta oo waa tahawiisha waxyaalaha cabsigelinta iyo riyooyinka xunxun iyo balaayada iyo waxaan shayaadiinta ruuxa habeenkii oo dhan muxuu ahaay ku akhrida midda saddexaadna ama qaybta saddexaadna waxa weeye ruuxu markuu sii seexanaya habeenkii waxbuu ku seexdaa isagoo ku sheekaysanaya qalbigiisu sooma adigoo ganacsi ka sheekaysanaya ama cabsi ay kugu jirto ama xaaladii ku haysato oo qalbigaagu akhrinaya waxaas ayaad seexatay wixii markaad soo jeeday uu akhrinaya unbuu cajalkii dib u daaray dib buu isu ahrinaya marka xaaladaadii umbaad habeenkii araragtay markaasaad riyo mooday warmey waa waxaad ku seexatay waa saddexdaaba way suuroobi karaan marka riyadan aad aragtay waa tee lama yaqaano saas daraaddeed ayayna riyadu marka riyada nebiyada laga reebo riyada nebiyadu waa waxyi iyada amaa baqiyat alambiyaa waarusul riyadoodu inay xaq tahayna waa dhici kartaa inay baatil tahayna waa dhici kartaa marka riyada riyaa lagugu tusayaa wax nasoo sheegaya ma jiro culimmada qaarkood waxay leeyihiin markaad istikhaaraysato kadib waxaad samaynaysaa maa yansharixu lahu sadruka wixii laabtaadu markaa ay jeclaysato oo aad ku qanacdo oo aad isjeclaysiisood israaciso kaasaad markaa samaynaysa laakiin bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin taa lafteeda waxaa shardi u ah markaad istikhaaraysanaysay inaadan dhinac u badnayn yani waa inuusan maylulhawa uusan meesha ku jirin haddii markii horeba aad dhinac u badnayd ood istikhaaraysatay dee naftaadu meeshuunbay kuusii wadiya sidaas daraaddeed bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin waxaa laga maarmaana markuu ruux istikhaaraysanayo an yatajarada can ilhawa labada dhinac inuusan dhinacna jeclayn ee u istikhaaraysanaya labaduba markaa ay u siman yihiin kolba kii ilaahay u dooro isagoo saa ay ugu siman yihiin hadduu marka galo qalbigiisu dhankuu u batuu marka raacayaabay leeyihin alimaam nawowi caleyh raxmatullah ayaa bacdu ahlicilmi ka soo guurinaya sida adiga si ilaahay kugu waafajiyaba ama qalbigaaga ha la jeclaysiiyo ama allaba ha ku waafajiyo haddaabaad istikhaaraysato sidii ilaahay uu khayr kuugu talagalay umbaa lagu waafajinaya ama qalbigaaga hala jeclaysiiyo ama si kaleba ilaahay kuugu qadaro laakiin wax nasoo tilmaamaya ma jiro in riyo iyo waxaad ku riyooto samee maya taasi ma jirto baabu ma jaءa fi tuuli اlqiyaami wa karat اlrukuuci wاsujuud wuxuu baabu yahay maa jaءa wixii yimid fii tuuli اlqiyaami istaagga dheerayntiisa dheeridiisa dheh wa karat اlrukuuci wاsujuud iyo sujuudda iyo rukuucda badnideeda ama badinteeda wey man meeshani wuxuu ka hadlayaa salaad markaad tukanayso taagnida qiraa'ada inaad dheerayso sujuudda iyo rukuucdana la badiyo waa laba masalo culimmadu waxay ku doodsan yihiin salaada ma waxaa fiican inaad sujuudiyo rukuucda badiso oo dee markaa qiraa'adii baa gaabanaysa mise waxaa fiican inaad istaagga dheerayso iyo qiraa'ada oo markaa rukuucdiiyo sujuuddu haba iska yaraadeen kee fadli badan baa laysku haya soo ma yacni nin maalan salaad xalay afar ragcadood tukaday laakiin qur'aanka intaasoo jus ku akhri iyo nin xalay tukaday maalan soddon afartan ragcadood ninna sujuuddiiyo rukuucdii buu badiyey ninna taagnidii iyo qiraa'adii buu badiyey kee fadli badan waay ma istaaggiiyo qiraa'adaa fadli badan in la dheereeyo mise sujuuddiiyo rukuucda inaad badiso aad gaagaabiso qiraa'ada iyo istaagga inaad dheerayso inaad gaabiso ayaa fadli badan taasaa laga hadlaya can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku qaala wuxuu yidhi aqrabu maa yakuunu inta uu yahay markuu ugu dhow yahay alcabdu addoonku min rabbihi rabbigii uu ugu dhow yahay walxaal huwa saajidun waa markuu sujuudsan yahay inta uu addoonku yahay xaaladihiisa iyo axwaashiisa kala duwan xaaladihiisaasi xilliga iyo xaaladda uu ugu dhow yahay rabbigii waa markuu sujuudsan yahay ayb ee fa akiruu badiya adducaaa ducada badiya markaad sujuudsan tihiin badiya ayib waa xiliyada ducooyinka iyo baryada la aqbalo wey rawahu axmed baa wariyey wamuslim waabu daawuud waannasaa'iyu xadiidkaasi marka waxaa deliishanaya culimmada qabta salaada qaybta ugu fadli badan waa sujuudda sidaas daraaddeed sujuuddoo la badiyo baa ka fadli badan istaaga iyo qiraa'ada inaad dheerayso qoladaasaa daliishanaysa lanna sujuudu waa markuu addoonku rabbigii igu dhowey wacan hawbaana radi allahu canhu qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam yaquulu leh calayka laazim bikatrati sujuudi sujuudda badnideeda laazim waxaa yeelay fainaka adigu lan tasjuda ma sujuudaysid lilaahi ilaahay uma sujuudi tacala korahay sajdatan hal sujuuda ilaa haddaad sujuuddo rafacaka allahu ilaahay baa kor kuu qaadaya bihaa sababteed darajatan hal darajuu korkuugu qaadaya wa xata wuu hoobinayaa bihaa sujuuddaas sababteed canka xaggaaga wuxuu ka hoobinayaa khatii'atan dembi aad gashayna waa kaa tiraya waxaa wariye axmed wa muslim wa abu daawuud xadiidkaasina kii horuu la mid yahay oo sujuudda badi maxaa yeele mar walbood sujuuddo dunuubna waa kaa daadanaysaa darajaadna kor baa laguu qaadaya waxaa deliishanaya sidoo kale culimmada qabta inay sujuudu salaada qaybaheeda ay ugu fadli badan tahay maxaa yeele iyada badinteedu nabigu amray sal lay waslam fadiilana waa u sheegay wa rabiicata bni kacbin qaala wuxuu idhi kuntu waxaan ahaa abiitu mid barya maca annabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiga la jirankiisa ayaan bari jiray nabigaan la baryi jiray aatiihi waxaanu la imaan jiray ama u keeni jiray biwaduu'ihi waysadiisa wa xaajatihi iyo dantiisa biwaduu'ihi wowda markii la kordhigo waa biyihii lagu weyse qaadanayay biyuhuu ku weyse qaadanayay iyo xaajadiisa ayaan u keeni jiray buur usoo diyaarin jiray ayib fa qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam yani wuxuu ahaa nebigu khaadim u fa qaala wuxuu yidhi salnii iweydii iweyddiiso maxaad rabtaa faqultu waxaan idhi as'aluka waxaan ku weydiisanayaa muraafaqataka la rafiiqidaada filjannati jannada dhexeeda aan kugula rafiiqo inaan jannada kugula saaxiibo ayaan ku weydiisanaya fa qaala wuxuu yidhi nebigu sal lla lay awa awakayra daalika makaa waxaan ahayn baa jira intaa waxaanayn ma jirta mise waa un intaa faqultu waxaan idhi huwa isagu daaka waa kaa codsigaygu waa unkaa inaan jannada kugula saaxiibo intaasa codsi wax kale ku dari maayo ayb faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam acinnii iigu kaalmee calaa nafsika naftaada korkeeda bikarati sujuudi sujuudda badinteeda ama badnideeda rawaw axmed baa wariyey wa muslim waannasaa'i wa abu daawuud haddaad rabto inaad jannada igula saaxiibto ood igula rafiiqdo sujuudda badi buu nebigu ku yidhi sal lay waslam labadii xadiidee hore ayuu la mid yahay oo isaguna wuxuu faa'iidaynayaa in ay sujuuddu ka mid tahay qaybaha ugu fadli badan salaada qaybaheeda saas daraaddeed in sujuuddu badato salaadda yuu tilmaamayaa inay fadli badan tahay laakiin qiyaamka ma ka fadli badan tahay baa su-aasha taagan axaadiista aan sheegnay iyo axaadiid kaleba culimmadu waxay u deliishanayaan qaar ka mid a ah, in sujuuddu si ahaanteedaba iyadoon salaad ku xidhnayn ay cibaado madax bannaan tahay su-aal baa jirto anoo iska fadhiya oo sujuud qur-aanna akhriyin sujuudu shukrina ayna ahayn oo nicmo aan hadda aan ka sujuudayo un ka shukrinaya ayna jirin iska fadhiya uun ama taaganba sujuud cibaado ah ma iskala dhici karaa oo intaan iska sujuuda hal sujuud ah oon ducaysto kadibna iska soo tooso sujuudda ma la samayn karaa way cibaado ma tahay mise maaha xaadiistan waxaa loo deliishanayaa marka a'immada qaarkood u deliishanayaan sujuuddu si ahaanteeda bay u tahay cibaado iskeed u madax bannaan oo ayna laasim ahayn inay salaad ku jirto inay shukri ku timaaddo ama tilaawo ku timaadana laasima ah sideedaa intaad u sujuuddoo ducaysato hal sujuud ah yaad markaasi danaysan kartaa masaladaa iyadaa baxi buu ka leeyahay alimaamu shawkani caleyh raxmatullah risaalo mustaqil a ah buu ka qoray oo wuxuu ka mid yahay a'immada xoojinaysa axaadiistan iyo kuwo badanoo ku yimid buuna deliishanayaa inay sujuuddu tahay cibaado madax bannaan keligeedna gooni u istaagi karta ama laba ha noqoto ama mid ha noqoto sidaas way macnaha ayb wacan jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi afdalu salaati salaad midda ugu fadli badani tuululqunuuti waa istaagga dherarkiisa wa qunuudkan hadda waxaa laga wadaa bimacna alqiyaam istaagga salaada oo dheeraada baa ugu fadli badan salaada qaybaheeda kala gedisan rawa waxaa wariyey axmed wa muslim wabnu maajah watirmidi wasaxaxahu tirmidi waa saxiixi ayb wacan ilmuqiirati bni shucba qaala wuxuu idhi in kaana wuxuu ahaa buu idhi annabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu wuxuu ahaa layaquumu mid istaaga oo salaada isu taaga layaquumu mid istaaga buu ahaa wayusallii tukada xataa tarima ilaa ay bararto qadamaahu labadiisa gomadood aw amase saaqaahu labadiisa dhudhun ilaa ay bararaan oo ay muxuu ahaayey e, e, e, isbeddelaan ayuu nebigu taagnaan jiray sal lay slam fa lahu markaasaa lagu yidhi fa yuqaalu waxaa la dhihi jiray lahu isaga lagu dhihi jiray maxaa lagu dhihi jiray ah, waxaa lagu dhihi jiray xadiida caaisha sida ay tilmaantay oo ay sheegtay waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah iyada lafteedaa ku tiri ma sidanaad yeeli ood isu dhibi adigoo ilaahay kuu dhaafay dembigaaga kii hor iyo kii dambaba fa yuqaalu lahu hadalkaasoo la soo gaabiyey waa ah, maxaad sidan isugu dhibi taagnidan dheer oo lugahagu u bararayaan adigoo ilaahay dembigaagii hor iyo kaagii dambaba dhaafay fayaquulu markaasuu dhihi jiray nebigu sal lay slam isagoo arrinkaa ka jawaabaya afalaa akuunu miyaanan ahaanaynin cabdan adoon shakuuran oo shukrin badan yani waxa weyaan macnaheeda haddii laguu dembi dhaafay fasax baa tahay miya maya bal ilaahay hadduu nicmo ku siiyo nicmadaa lafteeda shukri usii baha shukrigiina cibaaduu noqon ah, shukrigiina cibaaduu noqon cibaadadaa shukriga ku timidna iyaduna waa nicmo maxay dalbaysaa iyaduna shukri bay usii baahan tahay cibaado kaley sii dhali wahaakadaa waa meeshay culimmadu yidhaahdaan daacaadka iyo cibaadaadku tatawaalad way isdhashaa daacaadka iyo cibaadaadku way isdhalaan macaasiduna way isdhashaa macaasidu say dhashaa dembiba dembi buu kuu jiidi mid markaad gasho ku kaluu kuu jiidi waa ku wadayaa ilaa ay gaalnimo kugu rido ruux walba addoon walba inta ilaahay u nimceeyey bay cibaadadiisu badanaysaa marka ilaahay baa ii nimcey hadduu ilaahay ii dembi dhaafay shukri weeye waa inaan cibaadadiisa badyo wey afalaa akuunu cabdan shakuuran rawahu ljamacatu baa warisay ilaa abaa daawuuda abu daawuud mooye labadan xadiidba waxaa loo deliishanayaa salaada qaybta ugu fadli badani inay istaagga tahay iyo qiraa'adoo la dheereeyo axaadiistii horena ya in sujuuday tilmaamaysay soo maa marka axaadiista la fiiriyo daahirkooda waxaa xoog badan in istaaggu fadli badan yahay xageen ka qaadanaynaa waxaan ka qaadanaynaa xadiidkan istaagga ku soo aroray wuxuu idhi afdalu salaati afdal salaadda qaybaheeda waxaa ugu fadli badan marka waa nas sariixa amaa sujuudda wixii ku soo arooray ayadu sidaasoo kale salaadda qaybaheedii intay isgarab dhigtay ma aynan dhihin tanaa ugu fadli badan oo sidaa sariix uma ah laakiin addoonku xilliguu ugu dhow yahay rabbigii waa markuu sujuudsanya sax waa ducada aqbalkeeda iyo laakiin ilaahay ha ugu dhowaadee taagnida inay ka fadli badan tahay kuma cadda wa kadalika iigu kaalmee sujuudda badinteeda kuma cadda sujuuddu inay ka fadli badan tahay istaagga xadiidkani laakiin wuxuu nas ku yahay salaada qaybaheeda inay istaagu ugu fadli badanayo iyo qiraa'adoo la dheereeyo saas man middaa weye waxaana sidaa qaba jamaaca min ahlilcilmi baa qaba in istaagu ugu fadli badan yahay iyo qiraa'adoo la dheereeyo waxaana ka mida imaamu shaafici calayhi raxmatullah iyo alimaam shawkani oo sidoo kale isaguna rajaxaya baabu ikhfaai taawuci wa jawaasihi jamaaca wuxuu baabu yahay ikhfaai taawuc salaada sunnada ah ama sunnaysiga oo la qariyo wa jawaasihi iyo bannaanidiisa jamaacatan si wada jira in loo tukado inuu bannaan yahay salaadaha sunnada ah intaana taa ka bixin muxuu ahaayey salaada hadda baabka horeen soo marno salaada halla dheereeya ah oo istaagga dheeree waa salaadaha sunnadaa ah wey ama salaada waajibka ood adigu keligaad tukanayso ama salaada waajibkood imaam tahay ayada axaadiisteedii waan soo marnay soo maa ayadu maaha lama dheerayn karo alaslu takfiif waay waa in imaamku uu gaabiyo uu khafiifiyo dadka tabartoodana uu ku dhiso salaada dheeraynteeda ayada lafteeda sii kala dheer oo taasi waxaa weeye waa imaamka dadka tujinaya isagu inta uu takhfiifin karo isagoo salaaddii dhammaystiraya waa inuu takfiifiyo laakiin waxaa laga hadlayaa axaadiistani hadda waa dadka sunnada tukanaya ama ruux isaga keligii waajibkii tukanaya qira'adiisa waa dheeraysan kara baabkani marka wuxuu ku saabsan yahay salaadaadii sunnada ahaydee tukanaysa inaad qarsatood gurigaaga ku tukato iyo salaada sunnada ama la wada tukan karaa qaab jamaaca ma loo wada tukan karaa mise mid mid in loo tukado waa labadaa baabna sida salaada waajibka oo kale jamaaca loogu wada tukanayo sunnadana saama loo tukan karaa can zayd bni haabitin radi allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi afdalu salaati salaad midda ugu fadli badani salaatulmar'i waa ruuxa salaadiisa fii beytihi gurigiisa uu ku tukado ila almaktuubata salaada waajibkaa mooye rawahu ljamaacatu baa warisay ila bna maajah ibnu maajah mooye meeshaa maxaan ka fahanay salaadaha sunnadoo dhan gurigaa u fadli badan allaahuma salaada maktuubadoo waajibadaa mooye de salaada waajibka cala araajix ayadu waa waajib in masaajida lala yimaadiyo meesha laga aadaamayo cala araajix waa waajib in adoo masaajidkii maqlaya aadaankiisa aad guriga ku tukatana waa imi iyo dembi salaaddii waa asaxaysaa laakiin aaim dembiila baata cala araajix ayb marka salaada maktuubadii booskeedu waa masaajidda amaa salaadaha wixii aan maktuubiya waajib ahayn gurigaa ku fadli badan saasuu xadiidku tilmaamaya meeshaasi hadalkaasi waxaa laga wadaa waa ragga amaa dumarka iyaga xataa maktuubada xataa salaadooda waajibka ah guryaha u fadli badan saas way maanaha oo axaadiis kale soo reebayso uu nebigu yuhi sal lla alay wasalam dumarka ha u diidina masaajidda wa buyuutuhunna khayrun lahunna buu nabg sl lay waslam inay guryahooda ku tukadaan baana u khayr badan oo uga khayr badan inay masaajidda ku tukadaan marka ila almaktuuba waa ragga amaa dumarka maktuubo iyo salaad tatawuc labadaba guryaha u fadli badan iyaga saas weyaan <coughs> wuxuu rawaahu ljamaacatu baa warisay ilabna maajah ibnu maajah mooye laakiin lahu waxaa u sugnaaday macnaahu xadiid la macno ah kaa hore oo min riwaayati cabdilaahi bni sacd cabdulahi bni sacad warintiisa ama xadiiskiisa man ayb qolyaha kale xadiidu zayd bnu haabit bay ku wariyeen ama ibn maajah xadiid ku dhow buu wariyey oo cabdulahi bni sacad laga warinayo lafdigiisuna waxa weeye wuxuu leeyahay sa'altu rasuula allahi sal lay waslam rasuulkaan weydiiyey ayuhumaa afdal alsalaatu fii beyti aw isalaatu fi lmasjid waxaan idhi rasuulka ilaahay oo teebaa fadli badan inaan gurigayga ku tukado iyo inaan masaajidka kusoo tukado markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal lla lay waslam alaa taraa ilaa beytii maa aqrabahu min almasjid soo ma aragtid gurigayga soo aad masaajidka uguma dhowa ilan derbigiisu masaajidkuba saarnaaya markaasuu yidhi haah markaasaa wuxuu yidhi falian usalliya fii beyti axabu ilaya min an usalliya fi اlmasjid ila an takuuna salaatan maktuuba masaajidka gurigaygan sidan masaajidka u saaran waxaan jeclahay buu idhi inaan gurigayga ku tukado salaadaha ilaa salaada waajibkaa ah mooye oon masaajidka usoo bixi marka haddii gurigaygoo sidan u saaran aan masaajidka uu nebigu jeclay waxaan ujeedaa gurigiisa uu jeclaystay ilaa salaad waajiba mooye warku waa iska cadyahay sooma ayib masaajidkaasi waa kee ya waa masjid nabiy sal lay slm madiina oo salaaddii lagu tukado ay u dhiganto ya kun salaadood bay u dhigantaa lamana kala qaadin waajib iyo sunno salaadii lagu tukado kun salaadood bay u dhigantaa ayib haddii guriga lagu tukadaa kasii sii fadli badan salaadda sunnaha oo intaa ka badan baa laga heli soo ma ayib waxaa la mid ah sidoo kale masjidulxaraamka oo macnaha waxa weeyaan eh, eh, maka salaad sunnaha inaad ku tukato iyo inaad gurigaaga ku tukato waxaa ka fadli badan guriga inaad ku tukato salaadaha sunanka marka aslan guryaha u fadli badan xataa masaajidda yani fadiilada siyaadada a xadiidka hadda sheegnay baana nas ku ah waana xadiid saxiixa wey xadiidka cabdillahi bni sacd wa can citbaan bni malikin annahu qaala wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ina asuyuula daadadkii la taxuulu way kala teedaa baynii wa bayna masjidi qawmii aniga iyo dadka aan wada degannahayo tolkay ah masaajidkay ku tukadaan daadadkaana kala teedoo na kala celiyo na kala dhex gala xilliyada roobabku aan togaga iyo daadadkiibaa soconayo toga iyo meelaha hoosii maraya marka ma soo gudbi karo masaajidkii tolkay ku tukanaya ma imaan karayo ayib fa uxibbu waxaan jeclahay an ta'tiyanii inaad ii timaado oo fa tusalliya aad tukato fii makaanin meel aad ku tukato min beytii gurigayga ka mid a ah. meeshaasoo attakhidhu aan ka dhigto masjidan meel aan ku tukado kaale ii imo oo guriga iigu imo oo saasaan jeclahay meel gurigayga ka mida iigu tuka meesha aan salaadaha ku tukada xilliga aana masaajidka soo gaari karin ayb faqaala nebigu wuxu uhi sal ly slam sanafcalu waanu samayn buui waanu yeeli falammaa dakhala markuu soo galay nebigu maalintii dambuu soo tegay manaa gurigii buu yimi falammaa dakhala markuu gurigii soo galay qaala wuxuu yidhi ayna turiidu xaggee doonaysaa guriga xageed rabtaa inaad masaajid ka dhigato aad ku tukato fa ashartu markaasaan u tilmaamay buu lahu isaga ilaa naaxiyatin dhinac oo min albeyti guriga ka mida dhinaca guriga ka midaan u tilmaamay halkaasaan rabaa buu fa qaama waa istaagay rasuululahi sala allahu calayhi waalih wasalam wuu istaagay wa safafnaa waan safannay khalfahu gadaashiisa fa sallaa wuu tujiyey binaa annaga rakcatayni laba ragcadood buuna tujiyey buui muttafaqun calayhi buhaari muslim iyo axmed baa soo saaray xadiidkaa hore wuxuu ahaa wuxuu ku saabsanaa salaada sunnada guryaha lagu tukado ayb yani fadiilada ku jirtana waxaa ka mida iyo yani mxuu ahaay khayraadka iyo nataa'ijta fiicane ku jirta masaajid waxaan ujeedaa guryaha haddaan salaada qayb ka mida lagu tukanin sidii qubuur oo kaley noqonaya ah. meel aanan u lahayn baad jeebsatay haddaad marti tahay oo aad dad la degan tahay meel baad marti ku tahay sunnaad rabtaa inaad tukato meeshaadaa inaad ku tukataa fadli badan ayb marka guriga haddaan lagu tukanin qabri oo kaleu noqonaya oo nebigu wuxu uhi sal ly waslam guryihiinna qubuur ha ka dhigina ee salaadda wax ka siiya waa midda labaade guryaha salaada lagu tukadiyo meelaha salaada lagu nooleeyo iyo meelahaan ilaahay lagu xusinayn salaadba lagu tukanin nolol iyo geeri oo kaley kala yihiin meel mayd ah iyo meel xayi ah waa midda saddexaade guryaha suuratulbaqara khaas ahaan lagu akhriyo shayaadiintaa ka baxda marka guryaha in salaadaha wax laga siiyo qira'atul wax laga siiyo waa muhim wa ayb xadiidkan dambe wuxuu u keenay imaamku inuu ku yidhaahdo baabka labaad oo tarjamada qaybteeda labaad oo ah wajawaasuhu jamaaca salaadaha sunnadaa ma laysla tukan karaa wuxuu keenay nebigoo guri tegey salaad sunnaa tukanaya oo lagu daba xidhay soo ma wuxuu ku leeyahy marka waa bannaanta ayb wuxuu yidhi sheekhu waqad saxa waa asaxay buu attanafulu sunnaysi jamaacatan si wada jir a ah loo sunaysto min riwaayat ibni cabbaasin bay ka asaxday cabdullahi bni cabbaas warintiisiiyo xadiidkiisa uu nabiga ka warinaya ku asaxday way macnaha xadiidkaa waan soo marnay haddaad xusuusantihiin waa xadiidkii cabdullaahi bni cabbaas uu habeen la baryey nebiga sal lay waslam guriga habaryartii maymuuna uu la seexday kadibna nebigu habeennimo kacay weysaystay markuu arkay nebigoo kacayna isaguna intuu kacay uu soo weysaystay markaasuu nebigu salaad galay wiil yaroo dhallinyaraa buu ahaa intuu soo kacay buu dhanka bidixdaa ka soo istaagay isaguna salaaddii soo galay markaasuu nebigu sal lay slam intuu qabtay isagoo salaadda ku jira buu soo wareejiyey markaasuu wuxuu keenay dhankiisa midigtaabuu soo istaajiyey salaaddii buu nebigu ku daba xidhnaa marka wiil yar buu ahay uu iska lulmoonahaya markuu arka buuhi anoo lulmaysanba dhagtuu yaro maroojinahaya buui si urdada iga kiciyo marka xadiikaas wey xadiika uu leeyahay waqad saxa tanafulu jamaacata min riwaayat bni cabaas buhariy muslim baa xadikaa soo saaray waana soo marnay marka wuxuu tilmaamayaa nebiga iyo cabdulahi bni cabaas oo salaatuleyl jamaaco wada tukanaya waa salaad taraawiix maaha laakiin waa salaatuleyl guriga lagu tukanayo wa anasin wa min riwaayati anasin iyo anas warintiisa radia allahu canhuma xadiid kaloo anas baa jiro isagana salaad sunna a jamaaca la wada tukaday xadiidka anasna waa xadiidkii uu yidhi nebigu sal lay slam qaama huwa walyatiimu khalfa annabiyi wa ummu sulaymin khalfahu nebiga sal lay slm guriga ummu sulaym buu yimid kadibna anas iyo wiil yaroo agoon ah baa nebiga gadaashiisa ku saftay ummu sulaymna labada wiil gadaashooday safatay oo gadaal bay ka martay iyadu markaasuu nebiguna tujiyey buuhi marka iyadana waa salaad sunnoo jamaaca la tukanayo alimaamu shawkaani meesha wuxuu rajaxayaa salaadaha sunnada ah jamaaco waa la wada tukan karaa oo waa laysku xidhan karaa saas man laakiin itlaaqaasi culimmada qaar baa wax ka qaba oo waxay leeyihiin salaadii ay soo aroortay in laysla tukado nebiga ay ka sugan tahay laa maanica in laysla tukado laakiin salaadaha ayna soo aroorin in laysla tukaday oo jamaaco lagu wada tukado in jamaaco laga dhigoo la wada tukado waa nooc ixdaaf fidiini ah oo bidcay noqonaysa maxay noqon kartaa maalan salaada duurka ka hor oo kaleeto afar ragcadoodoo ka horeeya haddaan isku wada xidhanna ka ama labada ka dambaysa ama afarta ka dambaysa haddii laysku xidho oo la yidhaahdo waa sunna waa laysku xidhan karaa maya waa in la qaydoo la yidhaahdo wixii ay nebiga ka sugan tahay ama sunan mutlaqa ama sunnooyin kale in laysku xidhan karo asalku waxa weeye waa inay bannaan tahay ta'asi waay wixii ayna soo aroorinna oo in gooni loo kala tukaday ay nebiga sidaa uu kaga tegayna sidii uu kaga tegay waa in lagu wado saasay culimmada qaarkood ay tilmaamayaan qaydkaasina waa waxaan isleeyahay waa daruuriyo waa laga maarmaan shaaficiyadu waxay soo reebaan iyo culimmada qaarkood sidoo kale marka la leeyahay salaada sunnaday waxay u fadli badan tahay in lagu tukado guryaha waxay leeyihiin salaadaha jamaacada salaadaha sunnada ah ee nebigu uu jiday in jamaaco lagu tukado ayaga masaajiddaa u fadli badan maxaa ka mid a ah? maalan salaada ciidaynkao kale salaada ciidaha inaad gurigaaga isaga tukato maya waxay fadli ballaasim qaarkood ka dhigayaan inaad musallaha iyo meesha muslimiintu ku tukana inaad timaado waana sunno cinda aljumhuur walow culimada qaarkood ay waajibinayaan waxaa ka mid a maalan salaada qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka ma inaad gurigaaga un isaga tukataa fadli badan mise inaad masaajidka timaado inaad masaajidka timaado waana salaad sunna ah waxaa ka mid a salaada roobdoonta waxaa ka mid a maalan taxiyatulmasjidka isagu dee masaajid muba leeyahay ilan guri laguma tukado taxiyatulmasjid soo ma waa sunno masaajidkaana iskale waxaa ka mid a maalan rakcatay awaaf markaad dawaafka samayso kacbada labada ragcadood ee ka dambeeya booskoodu waa masaajidka ee guri ma leh marka waxay leeyihiin waxaa laga soo reebayaa salaadahaas ay soo aroortay inay meel kale leeyihiin oon guriga ahayn ayaga meeshooda ay ku soo arooreen bay ku fadli badan yihin baabu ana afdal ataawuci mana mana wuxuu baab u yahay sunnaysiga sida ugu fadli badan waxa weeye waa mana mana waa labalabo ragcadood salaadaha sunnaha markaad tukanaysa ama maalin ha noqote ama habeen ha noqotee ma waxaa fadli badan inaad israaciso mise waxaa fadli badan inaad labalaba u tukato markaad laba tukataba aad ataxiyadsatood ka baxdo haddana laba kale u istaagto sidaa inaad ku wadda miyaa fadli badan mise waxaa fadli badan inaad israaciso afar israaciso shan israaciso lix israaciso wahaa kada taasuu ka hadlay marka in labalaba loo tukado oo labalaba looga baxo taasi inay fadli badan tahay buu taqriirinaya can ibni cumara wa caaishata wa ummi haani waqad sabaqa waa soo hormaray buui yacni axaadiista ku tusaysa inay labalaba ragcadood in loo tukado la kala jarjaro labalaba loo tukado inay fadli badan tahay ibnu cumar baa soo hormaray xadiidkiisa waa xadiidkii aan ku soo marnay baabun albaabu lwitri birakca wabialaain wa hamsin wa sabcin halkaasaan kusoo marnay salaat leyli mana mana xadiikaas ayb wa caaisha xadiiu caaishana isla baabkaa laftiisu kusoo hormaray oo waa xadiidkii ay lahayd nebigu cishaha markuu tukado ilaa fajarka laga gaadhayo kooiyo toban ragcadood buu tukan jiray yusallimu bayna kulli rakcatayn laba ragcadoodoo kasta wuu salaamo naqsanayay laba ragcadood markuu tukada wuu ka baxayay sidaasuu xadiikeeduna waa ka isagana waa muttafaq xadiidka ummuhaanina waa xadiidkii aan ku soo marnay habeen hormee mise habeen ka horrey waxaan ku soo marnay salaat duxa darsigeenni xalay bua sooma salaat duxa baan ku soo marnay waa xadiidkeedii laakiin qaybta daliilka u noqon karta baabkan waa qaybta abu daawuud wariyey oo yusallimu bayna kulli rakcatayn lafdigaana waxaynu nidhi waa lafdi shaad oo daciifa saas dareeda xadiidka ummuhaani inuu labalaba ragcadood u tukanayay oo sidaa uga baxayay naskuma ah lafdiga daliilka u noqon karana ma sugnaan soo sheegnay macna ayib وcan ibni cumar radi allahu canهuma ana اnabiya sala اllahu alayh waalih wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi salaatu اlleyli wاnnahaar habeenka iyo maalinka salaadoodu mana mana waa labalaba ragcadood waay labalabaa laysu raaciyaa rawahu lhamsatu shantii baa warisay ayib xadiidkaasi waa xadiid saxiixa laakiin waxaa laysku haystaa lafdada wannahaari ah xadiidku saxiixaynka iyo kayrkood buu ku sugan yahay lafdiga mashhuurka ee caanka uu ku yahayna salaatulleyli waay habeenka salaadiisu waa labalaba laakiin in lagu daro wannahaari lagu daraay lafdadaasaa laysku haystaa mashaad baa oo waa daciif bacdu ahlilcilmi aqaba muxadisiinta qaarkood qaarna waxay qabaan lafdadu way sugan tahay oo way sugayaan ayb way difaacayaan macnaha waxaa ka mid sheekh albaani baa ka mida ragga sugay sheekhaa ka mida imaamka kitaabka iska leh ayaa ka midoo isagoo lafdigaasi ee iyo iswaafajinaya kii soo hormaray ee horay u sheegnay leyl basa dhahayay labadaa inuu iswaafajiyu raabo markaasuu wuxuu yidhi walaysa muusan ahaanin buu yidhi haadaakani bimunaaqidin mid burinayo ka hor imaanaya ma aha lixadiiihi ibnu cumar xadiidkiisa alladii xadiidkaasoo khasa uu ku gooni yeelay fiihi dhexiisa alleyla habeenka uu ku gooni yeelay bidaalika matna matnada uu ku gooni yeelay xadiiskii habeenka basa uu ku gooni yeelay labalabada kani kama hor imaanayo buuyidhi mana burinayo maxaa yeelay liannahu kaa hore waqaca wuu dhacay jawaaban isagoo jawaab ah can su'aali saa'ilin mid nebiga weydiiyey su'aashii buu jawaab ahaa kaasoo cayanahu habeenka xadiday fii su'aalihi ku xadiday wuxuu leeyahay xadiiska dhahaya uu nebigu yidhi salaatu lleyl oo uusan an nahaari ku darin salaatu lleyl base uu ku gooni yeelay sidiisaba wuxuu ku yimid buu leeyahay su'aal nebiga uu nin weydiiyey oo uu ku yidhi nebi allow salaada habeenka see loo tukadaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi salaatu lleyli mana mana nebigu marka salaatu leylkan asagu ee iskii uma maagin xadiidkee su'aal bay ku timid waxa la weydiiyeyna habeenkii bay ahayd markaasuu isaguna su'aashii la weydiiyey unbuu ka jawaabo habeenkii kaga jawaabay xadiidkanna maalinta ku darayana si ahaantiisuu nebigu u maagayo markaasuu habeenkii maalintii isku mid ka dhigay saas daraaddeed su'aashii baa takhsiiska keentay eh ee takhsiisku maqsuud ma aha buu dhihi rabaa ninkii saa'ilka ahaa su'aashiisii unbay ku jirtay jawaabtuna saasay ku timi saas daraaddeed baa labada xadii ayna iska hor imaanayn buu ku rabaa inuu ku yidhaha ayb wacan abi ayuubin radi allahu canhu ana rasuula allahi sal lay waslam rasuulku kaana wuxuu ahaa idaa goortii qaama uu istaago yusallii isagoo tukanaya min alleyli habeenka sallaa wuxuu tukan jiray arbaca rakcatin afar ragcadood laa yatakalamu uusan hadlaynin walaa ya'muru uusan amraynin bishayin waxbana uusan amrayn yani mana hadlayo cidna wax ma amrayo cidna wax ma amrayo wax uma sheegayo wayusallimu wuu salaamo naqsan jiray bayna kulli ragcatayni laba ragcadood oo kasta markuu tukadaba wuu salaamo naqsanaya xadiidkaasi iyo labada soo socotaba waxaa soo saaray axmed axmed waxaa la wariyey kan cabdi bnu xumayd tabaraani ibn abi shayba sanadkiisuna waa daciif jiddan aad buu daciifu yahay waxaana keenaya dacfigiisa nin waxaa ku jira la yidhaahdo waasil ibnu saa'ib iyo nin kaloo la yidhahdo abu sawra ibnu akhi abi ayuub labadoodaba laysku waafaqsanya inay dacafo yihiin labadaa ninoo sanadka ku jira darteed buu xadiidku daciif leeyahy meesha laga deliishanayana waxa weeye wayusallimu bayna kulli rakcatayn laba ragcadood markuu tukadaba uu salaamo naqsan jiray laakiin waa daciif kaa horaa inagaga filan وan caaشhaة radi اlه canha ana rasuula اlahi sal ه lيه waslam rasuulku kaana wuxuu aha yarqudu mid seexda faida stayqada markuu tooso tasawaka waa cadayan jiray uma kadibna tawada'a waa weysasan jiray uma kadibna sallaa waa tukan jiray amaaniya rakcaatin siddeed ragcadood yejlisu xaaluu fadhiisanayo fii kulli rakcatayni laba ragcadoodoo kasta markuu dhammeeyaba isagoo fadhiisanaya wa haddana salaada ka baxayoo salaamo naqsanaya uma kadibna yuutiru wuu watrin jiray salaadda suu saa ugu wado markuu witirka soo gaadho labalaba uu tukanaya markuu witirka soo gaadho uma yuutiru wuu witrin jiray bihamsi rakacaatin shan ragcadood buu ku witrin jiray laa yejlisu xaaluusan fadhiisanaynin walaa yusallimu uunan salaama naqsanayninna ilaa fi lkhaamisati midda shanaad mooye siduu u wado u wado u wado u wado koiyo toban ragcadood buu tukan jiray somaynadhe ayib wuxuu tukanayaa lix ragcadood oo min labalaba ah maxaa soo hadhay soo shan ma soo hadhin dabadu isugu qabana Ah, marka ugu dambaysata ugu dambaysaunbu fadhiisana atixiyaasanaya kaga baxaya qaabkaa wuu tukan jiray waxaan soo marnay inuu qaabo fara badan u tukan jiray shan israacsan waa ku tukan jiray toddoba israacsan waa ku tukan jiray sagaal waa ku tukan jiray wahaakada waana kala gogon jiray ayb muhimaddu waxa weeyaan salaadiisu labalabuu u tukan jira witirka mooye yuu xadiidku tilmaamaya xadiidkana axmed baa soo saaray bayhaqina wuu wariyey xaakimna wuu wariyey isagoo mukhtasar ah xaakim wuxuu leeyahay waa saxiixun calaa sharti shaykhayn dahabi baa ku waafaqay iyo sidoo kale sheekh shucayb ilarnaud isagana saasoo kale u leeyahay wa can rabiica ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku qaala wuxuu idhi alsalaatu salaadii mana mana waa labolabo salaadu waa labolabo ragcadood watashahada waa taxiyaadsan watusali watashahadu dheh watashahadu tatashahadu waay waad ataxiyaadsan wa waad salaamo naqsan fii kulli rakcatayni laba ragcadoodoo kasta dhexdooda laba ragcadood markaad tukataba waad salaamo naqsan wa tabas saas midiin qoray tabas waa riwaayo sida laakiin ay u badan tahay tabaas waay tabaas sooma wa tabaasu tabaasu iyo tabasta way isku macno dhow yihiin tabaas baa musnadka ku taala musnad axmed tabaasu waxa weeye wa tabaa'asu waxaad muujisani baahidaada soo salaaddii kuma jirti waa inaad isbihinbihiso baahidaada muujiso faqrigaaga baahidaada waa inaad muujisato oo xoogaadan eh, nin santaagahayoo kibirsanoo aan waxba u baahnayn waa inaan lagu arkin ee aad isdulleeyeyso oo wa tamaskanu waad ismiskiinin watuqnicu waa taagi yadayka labadaada gacmood ah, watuqnicu waa taagi yadayka labadaada gacmood tuqannicu buu ii qoraya oo nuunka la shado watuqnicu baa sax ayb iqnacaasi waxa wey waa gacmo taagidda watuqnicu waa taagi yadayka labadaada gacmood wataquulu waxaad leedahay allaahumma allaahumma laba goor in la soo celiya baa musnadka ku taala aniga laakiin allaahumma oo hal mar uu ii qoray maaqaan idinkana saaduu idin qoray laakiin musnadka markaad ku laabato asalka ah wuu soo celinaya wataquulu waxaad leedahay allaahumma allaahumma allahayow allahayow waad baryootami waay salaada dhexeeda faman lam yafcal ruuxaan samaynin daalika arrinka fa hiya salaadiisu hiya iyadu oo salaaddii ah khidaajun waa naaqis salaaddii waa dhiman tahay waxbaa ka dhiman ayb yani waxa weeyaan labalaba loo tukado ataxiyaadsato laba ragcadoo salaamo naqsato isbihimbihiso ismiskiimiso gacmaha taagato ilaahay asmaadiisa ku barido saa haddaadan yeelin waxbaa kaa dhiman rawaahunna waxaa wariyey axaadiistaa saddexda alaaatahunna saddexdoodaba axmedu axmed baa wariyey muxuu isu raaciyey leanna labadii hore muuna inoo sheegin cid warisa soo ma way bannaanaayeen wuu soo dibdhigay marka saddexdoodaba axmed baa wariyey ayib axmed cidda la warisa waan sheegnay kuwa hore kanna waxaa la wariyey alimaam abu dawuudin ayaalisi iyo bukhaari fi taariikh ibnu maajah iyo ibnu khusayma iyo anasaa'i fi lkubra iyaguna way la warinayaan xadiidkanina sanadkiisu waa daciif ciladuna waxa weeyaan cabdulaahi ibnu naafic ibnu lcamyaa nin la yidhahdaa ku jira oo majhuul ah wa maca dalika sanadka xadiidka idiraab buu sameeyey oo muusan sugin nin la yaqaanana maaha idiraabna waa galay sidaas daraaddeed baa xadiidku daciif leeyahay alimaam albukhaari wuxuu yidhi laa yasix xadiidkaasi ma asixin sheekh albaanina wuxuu leeyahay waa daciif sidaas daraaddeed ma sugna وcan abi saciidin اlkhudri radi allahu canhu can الnabiyi sala اllahu alayh waalih wasalam nebiga wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi fii kulli rakcatayni laba ragcadood oo kasta dhexdooda tasliimatun salaamo naqsi ba ahaaday laba ragcadood markaad tukadaba inaad salaamo naqsatood ka baxdaa meesha ku jirta rawahu ibn maaja baa weli xadiidkanina sanadkiisa dacfi baa ku jira oo waxaa ku jira la yidhahdaa abu sufyaan ariif ibnu shihaab oo uu xaafid ku leeya waa daciif saas daraaddeed baa sheekh albaani caleyh raxmatullah silsila daciifa buu xadiidka ku daciifiyey haddana wuxuu muujiyey ixtimaal ah weliba inuu mawquuf yahay waxaa horreeyey oo isagu iyaguna daciifiyey alxaafid albuusiiri zawaa'idka iyo sidoo kaleeto alxaafid abu cumar ibn cabdilbar ayaguna way daciifinayaan ma sugna xadiikaasina marka wacan caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sal lay wasalam yusallii mid tukada xiina goorta tasiiqu ay iilato ashamsu qoraxdu markay iilato oo samada bartamaheeda ay ka leexato dhanka galbeed u badato rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray wa qabla nisfi nahaari maalinta bartamaheeda ka hor intaynay bartamaha soo gaadhin ka horna wuxuu tukan jiray nebigu arbaca rakcaatin afar ragcadood buu tukan jiray yajcalu wuxuu yeeli jiray altasliima salaama naqsiga fii aakhirihi afarta ragcadood aakhirkooduu yeeli jiray afarta ragcadood ee uu tukanayo intayna qoraxdu bartamaha gaadhin wuu israacin jiray hal ataxiyaadoo u dambeeya iyo hal salaama naqsi buu u samayn jiray ayib saas waxaa wariyay xadiidka annasaa'i baa wariyay xadiidkaasi cali waa xadiidkii dheeraa een soo marnay xaggeenu ku soo marnay waxaan ku soo marnay baabkii salaatu duxaa dib ugu laabta xadiidka u dambeeya xadiidka caasim bnu damra qaala sa'alnaa caliyan xadiidkaas waa riwaayadiisii nasaa'i wey marka lafdigii nasaa'i wariyey buu halkan ku keenay marka lafdiga nasaa'i baa iskale khaasatan jumlada ah yajcalu tasliima fii aakhirihi nasaa'i baa gooni la'ah oo lalama warin wamaca dalika jumladaa iyada ah waa xasan buu leeyahay xadiidka sheekh albaani caleyh ullah lafdadaasina waxay ku tusaysaa sunanka afarta ee maalinkii ah in ay sunno tahay in laysraaciyo oo afar ragcadood aad isla tukato ayib laakiin waxaa u baahan in layswaafajiyo xadiidkii horeen soo marnayoo salaatu lleyli waannahaari mana mana oon sheegnay sheekhu inuu sugay iyo kan oo dhahaya afartan ragcadood waa la ysraacinayaa hal salaamo naqsi baa laga dhigaya see la iswaafajinaya iswaafajinteedu way fududdahay waxaa la leeyahay kullu dalika jaa'is ikhtilaafu tanawuc waay yacni waxa weye sidanna waad u tukan kartaa sidanna waad u tukan kartaa kee fadli badan haddii la yidhaahdo waxaa fadli badan labalabada laakiin afar inaad israacisana ugu bannaanta maalan duhurka afarta ka horraysa afartaba hal mar baad israacin karta haddaad laba iyo laba u kala tukatana afdal waa sida kuu fadli badan axaadiistu marka iskama hor imaanaysee xaalado badan oo ummadda u bannaan buu nebigu u jidaynaya saas man tanna idiin bannaan tanna idiin bannaan wey man ayb hada wabillahi tawfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wala ali w saxbi